lam tabdul ma burayso salaatuhu salaadiisa adex maloono maxaa yeelay sibtaasay amase aamuskaasay salaadiisii yani sifadaadii wax muudhimayso macnaa ma bedeleyso salaadiisii sifadeedii wax muudhimayso harima yahrimu masami harama yahrimu tahrimu lafdigii malahay mufta laakin ninkaan kabaakisa inuu dhimayso waxba dhimayso tabdul yani lanahaa ciidi lanahu ciidi shibkaasi yani dalika laa yasrimu hiat salaati fi manaa qabano asaxa muqaabilkiisa waxaa waa uliwaa asaxa diliyaa muqaabilkiisa waxaa sileeya waa uliwaa laakin asaxa muctamidka us waaye usa qawi ah waxba dhimayso mukribihiisa muslimiin calaa kuli xaal macnaha waxa waaye miaal miaal misaalkii waxa waaye markiiminka faatixsaliyo faatixad asdhameeyo asbiyo faatixad dhexdooya shub asiri haddi shub asiri oo fikra kale waa dad askar shub askir faatixad riwaayaat kooy ah shub asir mudaf dheeraayaa daraguna qawli waaye أكانتي حكم الكوني حكم الفعلي حتى يعني أجليس إن شاء الله بعدين فاتها سوق الحجرة سب أسكي محالة روي وحالة روي مكاس محالة روا هذه ساس كده أصحى السوس محالة روا وحالة روا مكاسي صلاة دي مبورين أنا ليه الصحة وعدلين صلاة دي مبورين محالة روا وحالة روا ما فاتها صوب الله وارغني في القول واحد رغن واحد خلاص أسو أخري رغنين لما كل ملكي داي هذا وحواي فكينا وبلاوا فاتحة صوب الله وأغنى دي إياك نعبد إياك نستعين جيوس اسكب بحد فكرة سكالي بكر التباس وأسل آمسي وأنا ما أغنيه هذا ما حالة غروا صلاة دي سمحط بقولي تاني ايه ما حالة غروا هي فاتحة هنا صوب الله waxaa laleeyahay salaada waa kala go'day faatixadaadii waa kala go'day salaadaadii waa kala go'day hadda soo bilow maxaa yl cabaara tigraysi mudda tigraysi waad aamusneed hadaf aad aamusteed sukuur daliila tubise kasdi ah, yani asli yeelay maala haddii yani ah, yani waaas aamusneed kasaas u aamusay calaa kuli xaal xukmi kasiir iibkiisii wabilgaradi salaadii baburiiso maxaa yeelay salaadii he adeegi madow soomin salaadii he adeegi mabedel salaadii he adeegda waay waa joogti waa kaloo aqriyeysi dadku waa kuweenayna salaadku jirtay ee marka salaadii sifadii laheed maka bedel mino salaada baburiiso salaadii seedi waay salaad seed waay waxaa la sukuun awiil hadduu yar yahay eh. haddii sukuunka as yar yahay eh. sukuun awiil maxaa la yihi salaada kama burti fal asar laakin ixtiraajaa eh. ee ma waa gaabnaas sukuunkii waa gaabnaay sukuun gaabanaas oo yar mana waa ahe laa yadugu jazman jazmi ahaan go waxba ma dhibaayo waxba ma dhibaayo manka waawaaye hadii sukuudka uh, aamusnaanta ay gaaban tahay hadday dheer tahay wax madureyso filasaxi waay dabigaas waaye laakin jasman ahaan taani la-aan soo qoolamaad ba loo siina helin yanaba waay hadis bagaaban yahay sukuudka yar yahay laba dhiw maayo bilaa karadin alihiri sukuud oo yani bilaa karadin alimo sukuud bilaa karadin sukuud bilaa karad bilaa qarad oo muraad la-aan as aamustay muraad la-aan ikraasaski waa fainahu laa yaqulu jasma waxba dhibaayo inta waayo wa bilaa garadi maxaa ku baxay sukuuta maasiyan waxaa ku baxay markaas halmaansayin baxay iyo waxaa ku baxay litadaqi shay yahuud shay is asalmaani suudkiisii aad ku asaxa waxa waaye inaad salaada buri asaxa waxa waaye inaad salaada ixtiraajaad way kulli waxaan wadno ixtiraajiyaad waaye waxyaalaha waxay ku baxaa waad waxaana ku baxay waaye bilaa garaba lihim can nisyaani waa taasaa ku baxay ixtiraaj waaye yani waxaa la fiiraha ixtiraajki asheegad waaye bilaa garaba can nisyaani maxaa yeelay bilaaban can sukuuti naasiyan iyo walxuutiisi ina fiihu qad aslaxu fiihima alqadcu bicadmi wudlaani ki yaraaya la fiiriy hadiis ahaa yani wax yar laa yadri jazman bilaa maxaa can sukuuti naasiyan iyo shay qad aslaxu cadamu budlaani bilaa can isyaan waxaa ku baxaa naasiga waxaa kurumoogaa wa amsa bilaa garar amusaa bilaa غرر as amusa muraad la-aanaas aamusa waxaasu aamusay litadakuri shay nasiihu waa xasuusti usoo oo ruknigii taam yeelaayo oo ruknigii kaamilka dhiga rabo asas oo taagan oo taaganaad xasuustay usugo oo rukni taam ah oo yani ku dhex jiro aad xasuusti taas waa ku baxday nafyuhu xasuustii moo nafyuhu aa ku baxday asaxii taas asaxay ahayd bilaa waradin oo salaadii ma burayso waa kaas rasuulkii haddii nisyaan asahay halmaam aso aamus maayo waxba ma fikri waaye halmaam waxaa sijiri waaya shay as halmaan aa sijiri waaya salaada marka le bilaa waaa lo bilaamrad lhira bilaamuraad yani waaa loo اxtiraaza ah, aku baxaa nisyaan aku baxaa nisyaanaas aamusay sukuud adugaas aamusay oo bilaa yani arad ahaa nisyaankii aku baxay halmaanka aku baxay walow sakata sukuutan qabiilan saas waay manaysa wayusanu waxaa loo suneeyaa wayusanu waxaa la suneeya waxaa loo suneeyaa miman fadkii oo ama ruuxii maa ba'as yani as kusoocaariday ama sanaaba as asiiway mabaamulia naaba uxfaana saas raacaye naaba as asiiway hu shay un shay oo asiiway oo shay as asiiwo ama shay asoo caarido askusoo deriyo fakan bihi imaamuhu waaye imaamkiisii ma'muumkiya imaamkiisii baraaruji camal waaye kan bihi imaamihi ninkii mamuumka ahaa imaamkiisii daraajiisi camal waay maala imaamkiya meel laga fadhiisanay ka fadhiist faatiyaa la joogin asatiyaati fadhiist as fadhiistay alisa maxaa loo sunaa <coughs> maxaa loo iyo waidnihi idinkiisi waay idn idn limaam لdاkل min soo galaayo odka idinweydisi asraba inaas idmo gelid asku idmo وinjaarihi waay digidiisii musaliga digidiisii acmaani in dhoola as udiga in dhoola ah as udiga waxaa loo suneeyaa ninkaasi an yusabixa inuu tasbiixsado ala suneeyaa nin hadiis yahay waxaa loo suneeyaa inuu tasbiixsado masalan ba e, maamkiisii ragcadi shanaad u kacay afar waa begi ragca shanaad ad u kacay imaan e, kale waa maqan yahay waxaa la maamuumka inaad baraarujiyo isku baraarujiyo waxaa loo suneeyaa an yusabixa naabahu shay macnaheeda an yusabixa tasbiix ilah kunmuzaho oo sidaa subxaan allah subxaan allah waa suniyeysaa dikri iyo tasyiin kasiisin baraarujin iyo digriya suniyeysaa ama nina aftiis soo joogsadi ninkii aftiis soo joogsadi waxaa kalawaa masuugala kasi asdhawaayo suugalaa ninkii suu leeyahay camal waaye daakilka igu weydiyo as leeyahay maxaad leeyaysaa markaasi yani yani maxaa rabta inaad tiraad soo gal galkii ney waxaa kaleeyeysaa waa lagaa raba inaad tiraahid haddii soo gal aad tiraahid salaadi waa buraysaa soogal aduqasaadiid arka tiraahid waa buriy mar waaye maxaa lagaa raba inaad tiraahid subxaana allah inaad yani salaad inaad yani soogal ad wadid ogaada ahaan subxaana allah waa jooga in sujuuqsadi adna salaadaa ku jirtaa waxaad ku dhawaaya adkasti masoo galaa afka makaa dhhin ama waa dhahayba maxaa la soo gal hadii tayahay salaada waa burto maxaa laga rabaa inaad ad adkasiisin iyo digri uqatad aleysa subxaan allah subxaan allah aleysa maxaa yeelay waaad adkasaa la rabaa usiga inaa soo gal adku wadid subxaan allah idan incaanad isniyahay ninca wax kasaayo inaad fogal adkuwadid waa kasa akasee fogal inaad kuwadid amajeedid akasee haddii caami yahay dukuulkii idinkiisi laakin maxaad ku qaadahaa haddi ilaan subxaan allah inlawayaawaay caami su qaadahaa incaanad calaa kuli xaal subxaan allah inay silaa lagalabaa iyo wainzaarihi waka inzaarihi waa lamid waka inzaarihi digidiisi waa la too waa lamid من أعمالها أعماء عندولة الجديدة عندولة ضد كل عهاد أكوهاسا أما ضد كل عهاد أكوهاسا أما أباس بس صعدته وحبلاي ودبر كيناي دولة كلها أما دولة كلها وكاس بدل في تهيلات إتفجف التهيلات أما سماها كديرة وحن كده في يالي إن عملت وبحث تهيلات أما بلح وضح أما جوز تهيلات هذه سبحان الله وكاس سبحان الله هذه waxbau sameeya ina jiraa intaas kuli subxaan allah ina saa la suneeyaa tusanu waxaa la suneeyaa liman naabahu shay-an shay-un shayni kaasoo beriyo wamacnaa asaabahu shay-un amase shay as caarido lamadal ku fisan shay-un caarido soo beriyo amase ataabahu shay-an shay as asiiro a miaalka shayga maxaa waay kaganbihi imaamihi ninkii ma'muumka ahaaya imaamkiisii salaadii shanaad ujoorsaday ti afraad marka isdhameeyey usuu ogyata afar iska baxaya ragca shanaad atixaad buu fariisin ama rakacdii lamaad oo fadhiga garanayaas bafadhiisanin bafadhiisanin asbayn likacdu mihaal waaye mayiska ahaaba usoo lagaran inaas la imaado salaadiisi ee dambigeedi ahay asbedeli markaas maxaa u xasuusihaa yani alubaraarijihaa subxaan allah nina hadii yahay waaad ku baraarujaa subxaan allah subxaan allah hadii wiil yahayna saas le waaye wiil iyo iyo nin weyn ba isku mid waaye wiil yar hataa hadiis yahayna saas dhahaa ninka weyn iyo ninka war oo weliba ankaan gaarin salaad ku jirane imaamkiisi na subxaan allah ad ku baraarujihaa subxaan allah ina sidaa waaye maidhahi lahay ninkii dhacaayo ogod ku dhacaayo na seesu dhahaa asid afoohayo subxaan mehaan oo indhoolahaa sunada mehe oo godka lagu digaayo waajib waayo ika indhoolaha godku dhacaayo naf la fakiyo waajib waayo naf la fakiyo wujuubu waaye dibku dhacuhaya habeysaa guri bixiisa si kala waay ala filhaa ka darkiis dhahilaha iska jir maxaas dhahaa amase waxaas dhahaa ha iska jiro amase dadnaha joosleha ka habta ninka ceelka yani godkaa ka celiya ka celiya ka celiya maisdhahilahay maxaas dhahaa yani subxaan allah dadki joogaan sidaas haleelin dadki joogaan ma iska dhaylahay kaqabta ama iska jir iska dhaylahay isleeha maxaan ka eri ma iska dhaylahay waxaas leeha subxaan ee dadkaasay gaarooda adadayaan markaasay saacin doonaan dadka socdo dhinacooda midig iyo dhinacooda bada agabaasha dartooda adadayaan subxaan allah subxaan tukadoohayo oo subxaan leeyahay maxaas qabaa hadii habeenoodi dayaan gaadooda ay fiiriyaan waxay arkaayaa ninkaano oo ceel kod ku socdo ama ninkaano dadku ducuwaaya ya misaalka inka waaya ee marka ikanaasakawaayan marka nika dhale kadhahineed qabta haddii kasi waayeen salaada saylayla oo os dhacaa usne nafla fokiina kuliyaadka habsa ku nafsi waajib ay aheede waa gurihaa salaada isku baxaa oo baha markaasi waadeeta qabta ama sisa socaa inka waa imaan insha allah ila haddii intaas ay kukasi waayeen waay dadkii qaba lahaay ama usiga subxaan allah subxaan allah ladi wa kukasi waayey oo dadkii baha joogana ay kasi waayeen waa wada maa markaas marki warkaas maaha dul waay leeyihin waa buray dul waay leeyihin burayso subxaan allah ama se indoola ajoosa ajoosado ninkii waaye saasaa u sameeyaa علي تطفقmo مaxaa waay markaas naaib الفaacil baa jiri bisamn waaa la suneeyey waxaa la suneeyey inoo yani ninkii waxaa loo suneeyey waxaa loo suneeyey limanabawshe waxaa loo suneeyey isa tanbihi imaahi waxaa loo suneeyey an yusabixa oo an yusabixa maanaa tasbiixu waaa la suneeya naaib الfaacilki waay anta iyo tasiyo ficilkaa isku basderay tasbiixuhu maa la suneeyaa ninkii haddii salaadiisi dhexdeedii oo wax kusoo deriyo ninkii imaamka ahaa ma'muumkiisi waxaa loo suneeyaa an yusabixa macnaha tasbiixka shadiis ala suneeyaa tasbiixsa shadiisi ala suneeyaa naa'ib faacil waay ninka waay majuula loo binihido an yusabixa inuu tasbiixsado ninkii saas waaye oo tasbiixsaa wiilki yaraana saas oo kale le waaye oo ahaa وتصفق ما هو شحمد وتصفق المرأة وتصفق ويصن على سنة لمن نابه شيء من ما يعني من خفه ناب السودري أما ناس أصيب شيء شيء حتى الناس تهي بالنسبة للمرأة وإيه حتى الناس تهي إذن صفق واسعبتمتها أبتالي أي سلسيسا idana waxaa kunfadiina iyo lamid waaye kunfadiina lamid waaye i labiibka ahay faftiquu waa sacab rabayeysaa sacab tumaysaa lamada sacba isku tumaysaa macnaha gacanta midig badnigeedii calaa dahri lisaari badaxda dhabarkeedii ay ku dhifeysaa gacanteedii midgeysii yani baatinkeedii oo batnigeedia calaa dahri lisaari gacanta badax dushaadii abarkeedii korkeedii ku dhisayeysaa aw cagsuhu aw cagsihi cagsigiisi waay macnaha kii bedxeed yani oo kii midita badnuysaara ku dhifaa aw cagsihu siila waay saana dhayeysaa yani maxaa lii gacanta midig gacanta midig badnigeedii alaa dahriga saarisaa waay saan saan hadi waa jirtaa waxay arki hashaa yani imaamkeedii in salaadii yani oo yani oo may la fadhiisay rawin asfadhiistay amase ragcadii isku kacay hadii yani afar suura waay qowcadsiina saan waay saana ilahisa halkoo saan waay alla saan waay o inta agsigi agsigi agsigu waxay tahay dahriyamiin calaa badn lisaari agsigu dahrlisaar calaa dahriyamiini yamiini ضرب اليسار على على ظهر اليمين ظهر اليمين على ضرب اليسار أفر واحد أفر صورة واحد كتاب إمام النووي أفر الشيادي تحقيق تصفيق بظهر الكف على بطن أخرى لا بطن على بطن ما بنانا كل في إنسان عيسان ليلك صفة ليلة الشبهات كما في ثلاثة الهديدي لكن ليس علينا خيسة فتقيله يساق تمتاع أصعب التمتاع هذه المياه bn alىa badin maya hadalkiisa waxaan iskeenayaa yani ki bilaaw yani dahr اlyamiin calىa badn yasaar lu dhifto inay banaan tahay badahr yusra calىa badn yamiin inay ban tahay asloma asiri waxa waaye badn yamiin calىa dahr yasaarne waa banaan tahay idane badn yusra calىa dahr اlyamiin ama badn ixdaahumaa isku dhifto calىa badn ukraa imaam raafici waaa sidii ma banaana taasi mahaboona ee eh, ma banaana maxaa yeelay waabe yani dhiilba waaye taasi dhiil waaye walow haddii saa ay fasha naagtii dhiil ahaa u fasho iyadu og inaa dhil yahay oo xaaraandas yahay salaadii waa bureysaa aba yaraado maxaa yeelay dheel salaadii dhiil muslimahayaan waa isburi hayaan xaydii haddii shay oo intaa afcaashii lasoo sheegay oo suwartii afarta aheyd shay kamid ah yeesho calaa wajhi lacb sidiile waay saa hataa haddii u yeesho in daraadiisa ay uniyeysato maraadeed waa buraysaa xaaraamna waa ka yahay saas le suwarta arba afartii suwar banaaneed naftiisii dhil daraadiisa ay uyeeshona saa le xukunka sidiile waay alaa kuli xaal kan gacma kala dhahaayo marki oo oh, waxaa lahaaya hadawaate raja astimidi markii la shoogo madaxweyne shee khudba akri saan alaleeyaha hadal fiican marka laleeyahay saan alaleeyahay haddii farkigoodii ay ka tahay dhol mamnuuc waaye haddii ka tahay ninkaas la farxiyo xukunkiisa ilaaha og waa kaas laakin waa la waroonyaha saan la iskaro saan la roon waa yani meha waxaa lagu qaadaya zarkashi sirar badan horaarsan dadba ay leeyihin saan la beeraade xaaraanba waaye dun waxay leeyihin haddii qasgadiisaas ahayn naar isku shabah hadise ilaaq waa yani xaaraam waay naarha isku shabah oo dhinta naarha camal usuubi haddii ka tahay xaaraam waay haddii ka tahay yani dad oo tumahaa jiraan yani saa iskaga tumaayo simaacan suufiga camal markay ka caansaa iska dhahayn jara boodboodayaan jarbagalaayaan yani taas fira fira u baahan tahay axkaamta khilaafa u jiraa alaa kuli xaal saa wala leeyahay yahay ay walow mahe daarihi يصلي من نابه شيئا كتنبيه إمامه وإذنه للداخلين وإن جاره أعمى أن يصبح على صنيا يصلي مأمومك إنه تصبيح على صنيا تصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر لسانه ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن إلا إلا أن ينسي الرحيم رب علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا الله رب يسر ولا تعسر وأعنا تسليم النبي عاش رضي الله تعالى عنه وأرضاه عسري عجبني ولو فعل هدو فلو في صلاته صلاة تحديدي غيرها غير ما شرع فيها waxaa loo jideeyey weerkeeda hadaska falo غeyra maa shuraca fiiha waxaa loo jideeyey salaada weerkeeda hadasku falo yani in kaana haduu yahay kala falay manaa kan la sameeyey kan la suubiye sale min jinsihaa min jinsi afcaalihaa salaada afcaasheedii jinsigeedii hadis ka mid yahay badala salaatahu salaadiisa waa bureysaa ilaa an yansaa adoo almaan maayne wailaa adoo almaanin fatabdul waa burtaa bikatiiri kiisa badanay ku burtaa laa qaliilihi kiis yar kuma burto fatabdul wailaa macnaa kaa oo la suubinin macnaa kaa aan la falin haddii jinsi afcaalihaa as ahayn salaada afcaasheedii jinsigeedii haddoo kamid ahayn tafadul waa burtaa bikasiirihi ala falaykiisi badan ay ku burtaa walow sahwan aba ahaado laa kaliilihi kiisa yar yani kuma burto kuma burto wاlkasratu kan badan iyo wاlqilatu kan yar maxaa loo maxaa loo kasaa kasro iyo qilo maxaa loo kasaa kasra iyo qilo waxaa lagu kasaa inka walkasratu kii badnaa iyo walqilatu ki ay yani maxaa lagu kasaa bicurafaani waxaa lagu kasaa bilcurfi aa lagu kasaa bilasmana qabano bilcurfi aa lagu kasaa falkhatwataani waa tana curfi labadii talaabood abudarbataan lama garbo oo isku saan la heli ama saan la heli qalilin koryar waay وثلاث في سبعة وثلاث في الخطوة سبع سبع خطوات والثلاث في سبع سبعات oo yani khadwaadka kamid ah ama darabaadka kamid ah kasiiran kanbada koo badan waaye samay badan yihiin intawaalad haddii xariirsadaan islada ah kasiirun waaye watabdulu salaadii waa burtaa bilwasbati boodid waa ku burtaa boodid oo faaxisha tabdulu waa burtaa salaadii filwasat boodid ay ku burtaa boodidkii alfaaxishati oo foosha xumeed boodidkii foosha xumeed bay ku burtaa lalxarakaati dhagaaq kuma burto dhagaaqii alkhafiifati alkhafiifaati oo fududaay almutawaaliyaati oo haddana xiriirsanaaye kataxriiki asaabicihi farahiisii dhagaaqidoodoo kale waay fi subxatin isku dhagaaqiyo tusbaxtii isku dhagaaqiyo tusbaxasata qul qul wallahu fa ahriya yani halin lawa بحقم وأخسار taas yani taasne kaasoo kale waaye kuma burayso aw xaqin xoqid waaye oo saa asiri halmar kasku xoofil asaxi mana qabano arrintaan waaye wasahwi lficli ficilkii sahwigiisii ficilkii oo oo faaxishka ahaa ama badnaay sahwigiisii kacamdihii oo soo yani oo loo qasdi aas lamid yahay salaada xaseed fil ansacu mana qabano tadkulu biqaliil اlakli hadda waxaan gelaynaa mubdalaadkan ku jirniye mubdalaat salaad way badnaayeen waa soo sheegnay waxaa ahaa yani mubdalaat salaad ee tama ishan aan soo niri hadda waxaan kasoo baxnay mubdalkii lamaad waa kasoo baxnay aan daangelinaa mubdilkii oo s lamaad waa kasoo baxnay koowaad waa soo marnay kii lamaad waa kasoo baxnay hadda waxaa maa ka ankagelinaa mubdilkii saddexaad salaada kii burihay oo saddexaad waxyaabaha salaada buriyo kooda saddexaad a intaan gelinaa hadii la weydiiyo maxaa las weydiiye maxaas yahay mubdilka salaadkan burihay oo saddexaad waxaa waaye ficilkii badnaa waaye oo xariisanaa waaye yaqiin ahaan u xariisahaye kii ficilkii badnaa oo axiixah oo xadiis yahay mubdaka saddexaa kaan waay oo salaat lkoof salaad shidat aan ahayn ficil xadiisado oo shidat salaadeeda ahayn salaada waa ku buurtaa ficil badan oo xariisada salaat salaad aan ahayn shidat salaad aan ahayn waa ku salaad waa ku bureysaa iyo salaatu nafligii salaatu naafiladii oo safarka lagu dukahaayey naafilada sax joogtaa iyadana yani afcaal kasiira leedahay tii salaada naafilatu safar ahayna ficil kasiir oo mutawaali oo yaqiina intaan qayd waayo ficilka kasiir inuu ahaado qayd waayo mutawaali inuu ahaado qayd waayo yaqiin inuu ahaado qayd waayo inuu ahaado salaat qoofas ahayna qayd waayo salaatu nafli safari yani ficilkaas sahwi ahaayaa kas ahaayaa farqi malaha kasiir maxaa layidhaahaa waa soo sheegnay kasiir waxa waaye saddex oo dhadhadaaf ahaadayaa layidhaha ama wax ka badan kaasay min jinsi salaad ahaado jinsi ahaado owla as ahaanin xarakaadka waxaa loo wala soocayo baabit as leeyahay baabitkeedi maxaas yahay baabitkeed waxa waaye yani markii hal as suubiyo maala